الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفعل اللازم والفعل المتعدي فعلka laazimka iyo ficilka mutacadiga alficl laazim isaga inoo sheegi doonaa waa ficilka aan mafcuul qaadan en mafcuul u gudbin alficl mutacadina waa ka gudba ayaa la dhaa alamila tafataxa الzahru ubxi baa furmay oo afkiisii furmay aana اlgubaaru boorkii wuu kacay faada nahru webigii wuu fatahay habat iriixu dabayl baa soo dhacday ficiladaa bal fiirso faacilka ma dhaafayaan tafataxa waxaa furmay ama afka kala qaaday azahru faacil keli u ficilka ubixii wuu furmay haara waxa kacay oo kacsan algubaaru boorkii faacil keli baahan yahay boorkii wuu kacay faada nahru webigii wuu fatahay xabat iriixu dabayl baa soo dhacday oo intaasoo keliya ficilada faacilka keliya ku kaaftoomaya waxaa la dhahdaa laazim laa yatacadda ila almafcuul bih faacilka ma dhaafo oo mafcuul bihi uma gudbo ficilkiisu maaha ficil gaadhaya cid kale saamaynaya maaha faacilkunbuu ku egya hebel baa istaagay qaama saydun hebel baa fadhiistay jalasa saydun hebel baa baxay kharaja saydun hebel baa soo galay dakhala saydun waxay u baahan tahay malaha oo kale kuwaa laazim baa ladha tawa alkhaadimu thawba tawa wuxuu duubay ama laalaabay alkhaadimu shaqaalihii athawba maradii ayuu laabay akala thaclabu wuxuu cunay dajaajatan ayuu cunay ballala almaru roobkii wuxuu qooyey alarda axraqat innaaru naartii waxay gubtay ama dabkii wuxuu gubay almanaasila guryihii ficilada dawa oo ah laalaabidda iyo akala oo ah cunista ballala qoynta axraqad gubidda waxay u baahan yihiin mafcuulu bihi inay u gudbaan wax la duubay baa jira ama la laalaabay wax la cunay baa jira mafcuulu bihi wax la qooyey baa jira wax la gubay baa jira kuwaana waxaa la odhanaya mutacadi mutacadi ha noqdaani maxay u gudbeen imise mafcuul hal mafcuul keliya ayay kuwaasi u gudbeen marka alqaacida wuxuu yidhi alficlu yanqasimu qismayn ficilku waa laba nooc laazimun wa mutacadin laazim iyo mutacadi weyaan ficil laazima oo aan mafcuulkiisa dhaafin iyo wa mutacadin ku gudba oo mafcuulu bihi u gudba alficlu laazimu huwa maa laa yansibu waa waxaa nasbin almafcuula bihi mafcuulu bihi kaa nasbineen qaadan weeyaan wاlficlu اlmutacadi huwa اladii yansibu huwa اladii yansibu اlmafcuula bihi ka mafcuulu bihi qaatana maxaa la dhaa mutacadi baa la aqsaamu اlmutacadi waa isku darsiye mutacadiga aqsaamtiisii zarca alfallaaxu wuxuu beeray alqasaba qasab iyo alasokor buu beeray aطfa alhawaau hawadii waxay demisay almisbaaxa laydhkii tasuuqu الriixu dabayshu waxay kahaysaa aلsaxaaba daruuraha yarkabu اlfaarisu faarisku wuxuu fuushan yahay ama u fuulaa aljawaada faras yacuudu طabiibu almariida dhakhtarku wuxuu soo booqanaya u soo eegayaa qofkii bukay yastajiib اllahu ilaahay wuxuu ajiibaa aducaa alla bariga qaybtaasi markaad u fiirsato ficilada halkaa ku jira marka awalan horta waa mutacadi dhammaantood mafcuullay leeyihi zaraca wax la beeray baa jira adfaca wax la damiyey baa jira tasuuqu wax la kaxaynaya baa jira yarkabu wax la fuushan yahay baa jira yacuudu cid lasoo eegayo lasoo booqanayaa jira yastajiibuna wax la ajiibayo la aqbalayaa jira aacilka ka sukw mafcuul bihi baa jira hal mafcuul bay ficiladaasi qaateen marka waxa laodhanaya facashaas waa mutacadi ilaa mafcuulin waaxid waxay u baahataay u gudubtaa hal mafcuul keliya qaybta labaad danantu ljawa jawiga waxaan u maleeyey muctadilan inuu yahay ra'aytu sulxa sulxiga waxaan ku ogaaday khayran inuu khayr yahay wajadtu waxaan ku ogaaday alfaraaqa waxa la dhaha faraaqa iyo qofku inaanu waxba qaban xawlaba aan u haynin mafsadatan mafsado inuu yahay ayaa ku ogaaday waa mafsada nafta waa in wax lagu mashquuliyo cibaadada ilaahay lagu mashquuliyo cilmiga barashadiisa lagu mashquuliyo shaqada iyo ogsiga lagu mashquuliyo faraaq waa mafsada wajadtu lfaraaqa faraaqa waxaa ku ogaaday mafsadatan in fasaadiha acطaytu saa'ila waxa siiyey khubsan yaksu lcilmu cilmigu wuxuu huuyaa ahlahu dadkiisa waqaaran deganaan iyo saar qof degan oo haadi ah oo mas-uula ah buu noqdaa cilmiga cilmigu qofka ka dhiga yaksow wuxuu huwiyaa alcilmu cilmigu ahlahu dadkiisa dadka ahlulcilmiga cilmigu wuxuu siiyaa waqaaran deganaansho ayuu siiya yasqi abiibu lmariida dawaa yasqi wuxuu waraabiyaa ama waraabinaya aabiibu dhakhtarku almariida qofka bukaa dawaa ficilada u fiirso waa ficilo mutacadiya ah, imise mafcuul bay qaateen laba mafcuul bay gudbeen laba mafcuul bay qaateen ficilada labada mafcuul qaataa khulaasadu kugu soo wadaay waa laba nooc kuwo waxaa la dhaha danantu waa khawaatuha baabu danantu waa khawaatuha baa lagu soo qaata danantu ra'aytu wajadtu saddexda ficile halkaa ku jira baabkaasi ka socda danantu waa khawaatuha waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha mubtada iyo khabarka soo gala ee wax ka bedela marka anantu waa khawaatama mubtadiya khabarka markay soo galaan labadaba way nasbiyaan midna waa mafcuul awal midna waa mafcuul aani albaabu maftuuxun mubtadiya khabar wey anantu soo geli anantu lbaaba maftuuxa saydun qaa'imun anantu soo geli anantu saydan qaa'iman mubtadiya khabarkiiba maxay noqonayan labadiiba mansuub midna waa mafcuul awal midna waa mafcuul aani saddexda ficile kale acطaytu yaksu yasqi kuma jiraan ficiladooda nanta waa khawaat waa kuma jiraan saddexdaa ficil ficiladooda nanta waa khawaat waa ka mid maha waayahay sidaa darteed waa laba ficil noocyo kale ficillo kaloo tiro badan baa jira oo aan danantu waa khawaat waa ka mid ahayn oo aan ahayn ficilladii mubtadahiiyo khabarka soo gelayay sidii danantu waa khawaatuha laakiin laba mafcuul qaata marka kuwii kale maxay kaga duwan yihiin kuwaasna laba mafcuul bay qaataan kuwana laba mafcuul bay qaataan baabu dannana waa laba mafcuul baabu acaa acaadaa u horeysa iyo kuwan hogaaminaysa qaybta horena danantooda u horeysa hogaaminaysa baabu danna iyo baabu acaa baa la kala idhaa maxay ku kala duwan yihin labadoodaba min laba mafcuul bay qaataan laakiin baabu danantu labadooda mafcuul mubtadiya khabar bay ahayd marka ugi hore baabu acaa labadooda mafcuul ma aha mubtadiya khabar mubtadiya khabar ma noqon karaan oo maala acaytu markaa tidhaa asaa'ila khubzun haddaad tiraa labada mafcuul mubtadiya khabar iskaga dhig asaa'ilu qofka saa'ilkii khubzun waa khubz ma noqonayso laakiin labada hore eeg danantu ljawa muctadil mubtadiya khabar iskaga dhig labada mafcuulee danantu ka dambeey aljawu muctadilun ka waxay ku kala duwan yihin qolada danantuna labadooda mafcuule asalkoogu mubtadiya khabar weeye oo mubtadiya khabar baad u celin karta markii horena ay ahaayeen baabu acطaana labada mafcuul ay qaataan iskuma noqon karaan mubtadiya khabar acطaytu saydan kitaaban dee saydun kitaabun ma odhan karti mubtadiya khabar iskumaha labadaasaa loo kala qaadaya ficilada markay laba mafcuul qaataan inay baabu danna yihiin iyo inay baabu acطaa yihiin sauri caliya rasuulu rasuulkii wuxuu ii sheegay ninkii la daray alamiira amiirka qaadiman inuu imanayo oo soo galayo ayuu ii sheegay nabatuhum waxaan u sheegay alkibra kibirka mamquutan wax xun oo loo cadhooday inuu yahay ahbartu lkilmaana wiilashii waxaan u warramay allah ciyaarta mufiidan inay faa'iido leedahay khabartu lmusaafiriina waxaan u sheegay alqitaara tareenka muta'akhiran inuu dibu dhacay xadastu lwlaada waxaan u sheegay asibaaxa toddobaasha naaficatan inay tahay toddoba ficiloo cusub weyaan oo inagu cusub waa araa iyo aclama iyo ambaa nabba'a akhbara khabara xadaa araadu waxay ka timid iyo aclamadu waxay ka yimaadeen ra'aytu iyo calimtu odanna waa marna hamsa lagu siyaadiyey marna tadciif abara iyo khabara marna hamsa lagu siyaadiyey marna tadciif iyo xadaa iyaguna waxay la mid yihiin kuwaas min saddex mafcuul bay qaadanayaan saddexdooda mafcuul labada dambe asalkoogu mubtadiya khabar bay ahayd baabudanna waa khawaatoa mafcuuladoodii o kale ka saddexaadna waa mid lagu soo daray oo ka saddexaad mar walba waxaa ku soo daraya ficilladani ama hamsay leeyihiin araa iyo aclama iyo anbaca iyo ahbara hamsadu hal mafcuul bay soo kordhisa ama taciif iyo shad bay leeyihin xadaa khabara naba taciifkuna hal mafcuul buu leeyay isaguna soo kordhiya iminka haddaad tidhahdo kharaja saydun mafcuul ma waa laazim laakiin haddaad hamse ku siyaadiso akhraja tidha akhraja almucallimu aaalima bay noqonaysaa akhrajtu yani masalata min alkitaab mafcuul bay qaadanaysa lan hamsadaa ku darta kharaja haddaad tadaa tadciifiso mafcuul buu ku daraya tadciifkaas fahima haddaad fahama tidhaahdo ama afhama mafcuul bay ku daraysa calaa kulli xaal ficilada mutacadiga qaacidadu si fiican loogu qori doonaayo waxay u qaybsamaan saddex qaybo hal mafcuul inay qaataan laba mafcuul inay qaataan iyo saddex mafcuul inay qaataan afar ma jiraysagu afar mafcuul ma jiraan meesha hal mafcuul laba mafcuul iyo saddex mafcuul ficilada hal mafcuul qaata iyaga way badan yihiin lamana qaybiyo ficilada laba mafcuul qaataa waa laba nooc baabu danna iyo baabu acaa baabu danna asalkooga labada mafcuul mubtadiya khabar bay ahaayeen baabu acaana asalkooga mubtadiya khabar ma ficilada saddexda mafcuul qaata waa toddoba ficil ilى ثaلaaثaة ra'aa وcalima cadow إida saara araa وaclama yaa halkaasuu alfiyu ku sheegi jiray marka waxa weeyaan toddoba ficil weeyaan waa araa iyo aclama anba'a nabba'a akhbara khabara xadaa toddobadaa ficilna maxay qaataan bisaddex mafcuul ayay qaataan qawaacidka wuxuu yidhi yanqasimu اlficlu اlmutacadi arbacata aqsaamin ilaa arbacati aqsaamin ficilka mutacadigu wuxuu qaybsamaa afar qaybood afar baynu u qaybinay mise saddex saddex baynu u qaybinay maa yatacadda ilaa mafcuulin waaxid wamaa yatacadda ilaa mafcuulayn wamaa yatacadda ilaa alaaati mafaacil saddexdaasaan u qaybin laakiin markaan u qaybino markaan u qaybinno kuwii labada mafcuul qaadanayay haddaynu laba ka kala dhigno meeshii tiradii imisaa ka soo baxaysa afar baa ka soo baxaysa afartu waa sidaas saddex weeye mafcuul keliya laba mafcuul saddex mafcuul ka labada mafcuul qaataynu laba ka kala dhigayna saasay afar ku noqonaysa maa yansibu mafcuulan bihi waaxidan raqam waaxidku waa ka hal mafcuul qaata ba maa yansibu mafcuulayni asluhumaa mubtada wa khabar laba mafcuul asalkoogu mubtadiya khabriya whw dn وxasba وhal وzacma وjacla وcada وxaja وhab ficiladaas wey danna waa khawaatuha danna wuxuu maleeyey waxasiba wuxuu maleeyey wakhaala wuxuu maleeyey wazacma wuxuu maleeyey wajacala wuxuu maleeyey wacadda wuxuu maleeyey waxaja wuxuu maleeyey wahab u male wajamiicuhaa tufiidu shaka dhammaantood kuwaasi shaki bay faa'idaynayaan maca maylin ila rujxaan oo rujxaanna ku jira buur u iilasho xagga raajixnimada waad rajaxaysaa arinta waxaad leedahay saasaan u malaynaya wara'aa wuxuu ogaaday wacalima wuxuu ogaaday wawajada wuxuu ogaaday waalfa wuxuu ogaaday wadaraa wuxuu ogaaday watacallam miimka inuu reebo weyaan ku ogo watufiidu waxay kuwaasi faa'iideeyaan alyaqiina wax la hubo wuxuu ogaaday iyo wuxuu hubaa wey waradda wuxuu ka yeelay wataraka wuxuu ka yeelay watakhida wuxuu ka dhigtay watakhada wuxuu ka dhigtay ka yeelay wajacala wuxuu ka yeelay wawahaba wuxuu ka yeelay wahaadihi tufiidu waxay faa'idisaa taxwiila shay shaygoo laga bedelay min xaalin xaalad ilaa xaalin xaalad kale loo bedelay ayay faa'idisaa lanna waa khawaatuha waa kuwaas waxaa loo qaybiyey laba qaybood buu ka dhigay afcaalu waxaa la dhahaa muxuu ahaa afcaal arujxaan wاlyaqiin iyo afcaal alquluub yani afcaal اlquluub iyo waxaan ujeedaa waxaa la dhaha afcaal اlquluub iyo afcaal tasyiir wa qolada quluubta ficilada quluubta waxaa loo qaybiya laba qaybood buu qaybiyay inay ani faa'iideynayso dani faa'iideynayso oo ficilada hore u tiriyey danna iyo xasiba iyo khaala iyo zacama iyo jacala iyo cadda iyo xaja iyo hab waa wuxuu u maleeyey iyo u malay weeye ta u dambaysa amarka waa ashak maca mayli lirujxaan rujxaan bay faa'idaynaysaa qolada kalena ra'aa iyo calima wajada alfa dara tacalam kuwaasina yaqiin bay faa'idaynayaan labada qaybood ee hore waxaa la dhahaa afcaalu lquluub liannahu malayntana waa arrin qalbi ah hubidda waxaad hubteed yaqiinsataana waa arrin qalbi ah afcaal qulub baa kuwa lana qaybta soo hadha afcaalu tasiir baa lana wuxuu ka yeelay wey sayira isku macnayin radda wuxuu ka yeelay wataraka wuxuu ka yeelay watakhida wuxuu ka yeelay watakhada wuxuu ka dhigtay wajacala wuxuu ka yeelay wawahaba wawahaba wawahaba wuxuu ka yeelay oo maadiya habta xagga hore ku jirtay umaleebay ahayd hab keliya halkana wahaba weeyaan wahaba hadihi tufiidu taxwiil shay min xaal laxaal isku wadagee ficiladaas danna waa khawaatuha weyaan laba mafcuul bay qaataan asalkuguna waa mubtadi qabaan jiim maa yansibu mafcuulayn wax laba mafcuul qaata laysa asluhumaa mubtadaan wa khabra wahwa kaiir kuwan lama tiriyo way tiro badan yihin wa minhu waxaa ka mida acطaa wasa'ala wakasaa wamanaxa kuwaasaa ka mida acaa wuu siiye wasa'ala wuu weydiista wakasaa wuu wiye acطaytu saydan dirhaman wasa'altu اllaha makfiratan wakasawtu اlfaqiira hawban saasa doonaysa laba mafcuul bay qaadanaysa asalkooguna mubtadiya khabar maaha maa yansibu ثalaaثaةa mafaaciil wax saddex mafcuul qaata wahuwa araa waaclama waanba'a wanabba'a waahbara wakhabara waxadaa toddobadaa ficil wey saddex mafcuul ayay qaataan labada mafcuulee u dambeeya ayaa asalkoogu mubtadiyo khabar ay ahaayeen tacdiyat اlficli bاlhamzi wtadciif wallah aclam